oo naaficana leh waxaanuu yahay ashaykhu alawal limuxamed ibnu saalix alcuthaymiin shiikhiisa koowaad buu ahaa cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi shiikhii koowaad buu ahaa ee maxamed ibnu saalix alcuthaymiin u sugnaaday aad iyo aadna uuga faa'iidaystay musannafaad iyo kutub badan oo naaficana waa ka tegey dalabadiisa iyo ardayda uu ka tegayna arday badan oo culamo noqotay oo aad markaa cilmigoodu u badnaa ayaa ka mid ahaa kutubtiisa kutubta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kitaabkiisa tafsiirka ah waana tafsiir kooban fawaa'id fara badanna leh oo aad iyo aad u qiimo badan yacnii bidac iyo abaatiili aynay ku jirin axaadiis mawduuca ama daciifa ama axaadiis mawduuca ama axaadiis baatila aan soo qaadanaynin khuraafaad iyo israa'iiliyaad aan qoraynin kooban yacni muyasara oo fudud fawaa'id fara badan iyo nukat badanna kugu baraarujinaya istinbaadka sheikhuna aad iyo aad buu cajiib u ah aadna wuxuu uga faa'iidaystay kutubta shaykhulislaam ibnu taymiya iyo kutubta alcallaamati ibn alqayim ictinaab badan buu ku lahaa xataa dawaabid iyo qawaacid badan oo kutubta ibnu taymiye iyo ibnulqayim ku soo arooray sheikhu waa kulmiyey ilaa kun qaacide iyo daabit isugu jira ayuu markaa kitaab ku kulmiyey marka kitaabkan uu sheikhu qorayna alqawaacid waalusuul jaamica waa kitaab muhim ah aad iyo aadna u faa'iido badan maca sikari xajmi laqbo kolle aynu wada laqbayno fursaddu inuma saamaxayso oo waxaad mooddaa wakhtigu inuu ka kooban yahay waxaana dhici karta haddii ramadaantu baxdo in dad fara badani ka mashquulaan baa suuragal ah markaa si waxa weeye bal faa'iidada haddii aan la wada gaadhaynin oo aan kitaabkii wada dhigitaankiisii aanaan wakhtigu u saamaxayn inaynu khulaasadiisa sheegno oo qaacidada markaynu laqbayno sharaxana wax aynu ka tilmaanno adille ay qaacidadu leedahayna haddaynu u idaafayn karno aynu u idaafaynno khulaasadana si guud aynu u tilmaanno ayaynu insha allahu tacala isku dayi doonaa kitaabku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waa qawaacid qawaaciddaasi iyo usuushaasi waa lixdan asal ama qaacido qaybta labaadna waxay ka kooban tahay alfuruuq waaltaqaasiim oo farqiyada ashyaada u dhaxeeya bay ku saabsan tahay marka kollay bal inta hore ee qawaacidda ee lixdanka qaacida ah ayaynu isku dayaynaa inaynu sharaxno oo si guud u sharaxno qaacidadana laqbayno meelmeel inaynu taabanno sharaxana aynu isku dayno maantana bisha ramadaan waa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 hanuunsan hidaayo dhammaystiran cid kastuu ilaahay baadiyeeyana cid hanuuninaysaa inayna jirin shahaadataynkana sheikhu waa qiray wuxuu ku soo khatimay istiftaaxaas salli uu ku sallinayo nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisaba uu ku sallinayo uuna salaamayo oo tasliim iyo salliba uu ugu ducaynayo wuxuu sheikhu yidhi raximahullah amaa bacdu fa inna macrifata jawaamici alaxkaami wa fawaariqiha min ahami alculuumi wa akariha faa'idatan wa acdamiha nafcan axkaamta waxa kulminaya in la garto iyo waxa kala saaraya in la gartaa waxay ka mid ahaatay cilmiyada waxa ugu muhiimsan ayay ka mid ahaatay wa akariha faa'idatan wa acdamiha nafcan waxa ugu faa'iidada badan uguna waxtarka badan bay ka mid ahaatay lihaada jamactu fii risaalatii haadihi maa tayasara min jawaamici alaxkaami wa usuuliha sidaas daraaddeed baan ugu kulmiyey risaaladaydan gudaheeda tan ah kii fududaaday axkaamta waxa kulminaya ka mid ah ama usuusheeda ka mid ah wa mima taftariqu fiihi alaxkaam liftiraaqi xikamiha wa cilaliha iyo kii fududaaday wax ka mid ah waxa kala geynaya ee kala kaxaynaya axkaamta oo xukunkooda kala duwaaya oo ay axkaamtooda u kala duwanaanayaan liftiraaqi xikamiha wa cilaliha inay xikmooyinkooda iyo cillooyinkoodu kala duwan yihiin daraaddeed xukumadooda u kala duwanaanayaan wa qasamtuhaa qismayn sheikhu wuxuu yidhi waxaan u qaybiyey laba qaybood alqismu alawalu fii dikri maa tajtamicu fiihi alaxkaamu min alusuuli waalqawaacidi qaybta koowaad waa kii sheegista la sheegaayo ay ku kulmayso axkaamtu oo ka mida asallada iyo qaacidooyinka ka mida wantaqaytu alqawaacida almuhimma qawaaciddu waa fara badan yihiin laakiin waxaan doortay buu sheikhu yidhi qaacidooyinka muhimka ah ee muhimmadda badan ayaan soo xushay oo doortay waalusuula aljaamica yo asallada wax kulminaaya ayaan doortay wa sharaxtu kulla qaacidatin minha sharxan yuwadixu macnaaha waxaanan ku sharxay qaacido kasta oo ka mida qawaaciddaas sharax caddaynaya macnaheeda wa mahaltu lahaa min alamhilati alatii tatafaracu canha maa tayasara waxaanan u tusaaleeyey xagga tusaalayaasha aan uga tusaaleeyey tusaalayaashaas oo ay ka farcamayso intii fududaatay oo ii sahlanaatay inaan ku tusaaleeyo ayaan ka tusaaleeyey waalqismu athaanii labaad asbactu daalika bidikri alfawaariqi bayna almasaa'il mushtabiha waxaan raacsiiyey oo ka dabageeyey bidikri alfawaariqi waxyaalaha wax kala farqinaya ee kala geynaya ama kala soocaya sheegista la sheegaayo oo kala kaxaynaya bayna almasaa'il almushtabiha waalaxkaami almutaqaariba masaa'isha isshabbahaysa iyo axkaamta isku dhow kala farqinaysa oo xukunkooda kala duwaysa wa dikri taqaasiimi almuhimma iyo qaybaha muhimka ah sheegista la sheegaayaan raacsiiyey oo aan ka dabageeyey wuxuu sheikhu tilmaamayaa raximahullaah kitaabku in laba qaybood ka kooban yahay qayb waxay ku saabsan tahay usuul wax kulminaysa oo axkaam badani soo gudagelayso waa qaybta koowaad lixdan qaacidaanu sheegaya qaybta labaadna waxay ku saabsan tahay masaa'isha isu eg ee isshabbahaysa iyo axkaamta isku dhow waxyaalaha kala geynaaya ee xukunkooda kala duwaaya inuu tilmaamo markaa jawaamic iyo fawaariq ayuu kitaabkani sheegaya fuqahadana waa mid lagu yaqaanno inay furuuqda had iyo jeer sheegaan nin shaaciraa gebiyey wuxuu yidhi lama adri xiina waqaftu bilatlaali ma alfarqu bayna jadiidiha waalbaali wax iska caadiyuu ka gabeeya shabadda la degganaan jiray ayuu gabaygiisii ku soo daray oo dadkii deggana ay ka guureen markaasuu wuxuu ammaanayaa inay mooska si fiican u dhigeen oo dumarkii guryaha mooseen oo iyadoo sulo laga guuray haddana moosku sidii u yaallo sidii u dhigan yahay ay daadka ka mooseen markaasuu wuxuu yidhi markaan shabaddadaa istaagay ma garannin buu yidhi mal farqu bayna jadiidiha waalbaali muxuu yahay farqiga u dhaxeeya ta cusubee hadda laga guuray iyo ta baaligee waa hore laga guuray ma kala garan buuhi gabaygaasaa nin baa maqlay sida ahlucilmiga qaarkood soo naqliyeen markaasuu gabaygaasi waa gabay faqiih nin faqiihoo fiqiga yaqaana ayaa gabayga tiriyey waa la baadhay faqiih buu ninkii noqday ninkii hadalka yidhi faqiih baa gabaygaa tiriyey muu garanayn isagu cidda tirisay gabayga waxa layihi maxaad ku garatay waxaan ku gartay buu yidhi markuu yidhi mal farqu muxuu yahay farqiga u dhexeeya baan gartay buu yidhi inuu faqiih yahay waa iyaga furuuqda sheega buuhi waxay waxaa u udhexeeya waxay waxaa farqi uma dhexeeyo waxay waxaa u udhexeeya halkaasaan ka gartay buuhi inuu faqih yahay kutubta qawaacidda laga allifay qaar badan magacooda waxaa la yidhahdaa alfuruuq oo waxay ka warramaanba farqiyada ashyaada udhexeeya zarkashi waa ka odhanaaya markuu tilmaamay inuu fiqigu yahay oo waxay culammadu odhan jireen al fiqhu macrifatu ljamci waalfarqi fiqiba waxa la yidhaahdaa waxa wax kulmiye isu keena iyo waxa wax kala geeyee kala duwa in la garto waa macrifatljamci waalfarqi jamcigiiyo farqiga in la garto buu fiqigu yahay sarkashi markuu macnaha tilmaamay wuxuu yidhi isagoo farqiga tilmaamaya wa calayhi jullu munaadaraati salaf kaasay ku dhisan tahay doodihii salafku ay doodi jireen badankoodu waxay ku dhisan tahay farqiga inay sheegaan oo yidhahdaan waxaaya waxaa farqiga noocaaya noocaasa u dhexeeya farqigana ay caddeeyaan marka kitaabku calaa kulli xaal labada noocba aljamcu waalfarqu waa inoo waa taa culamada qaar ay ka cabbirayaan fiqhiguba waa macrifatu ljamci waalfarqi ama fiqhigu waa jamcun wa farqun waa caddayn la caddaynaayo waxa markaa isu tegaya ee xukum wada kulminaayo iyo waxa kala tegaaye kala duwanaanaya in la garto iyo sababtay ku kala duwanaadeen iyo kuwa isku midka ahina oo isku xukunka ahina sababtay isugu xukum noqdeen furuuqda laftooda waxaa jira furuuq daciifa iyo furuuq qawiya kitaabku qaybta dambe waa kaga hadlayaa furuuqda daciifka ah iyo furuuqda qawiga ah ashyaada qaarkood baa la odhanayaa farqa u dhexeeya laakiin farqigu yahay farqi daciif ah oo aanu keensanaynin xukunku inuu kala duwanaado marka si fiican marka loo diraaseeyo nowcan maa ruuxi malagku ka helaya qaacidooyinka uu sheikhu sheegay markuu doono inuu dabaqo oo amsilo kala raadiyo oo uu marka waxa weeye aad u sii dhuuxo yacni fawaa'id fara badan baa uga xasilaya wuxuu sheikhu yidhi raximahullah faaquulu fi alqismi alawali mustaciinan billahi raajiyan minhu alicaanata watashiil qismiga koowaad waa alqawaacid walusuul aljaamica alqaacidatu aluulaa alshaaricu laa ya'muru ila bima maslaxatuhu khaalisatun aw raajixa shaaricu ma amro ilaa bima maslaxatuhu khaalisatun waxay maslaxaddiisu tahay mid saafiya mooyaane wax kale ma amro aw raajixatun ama maslaxaddiisu waxay tahay mooyaane mid miisaan badan oo raajixa mid ay tahay mooyaane mid kale ma amro walaa yanha ma reebo ilaa camaa mafsadatuhu khaalisatun aw raajixa waxay mafsadadiis iyo dhibaatadiisu ay tahay mid saafi ah amaba ay tahay dhibaatadiisu mid raajixoo miisaan badan ay tahay mooyaane wax kalena ma reebo yacni wuxuu amrayaa waa inay tahay shay maslaxo ah maslaxadaasi ha ahaato maslaxa khaalisa oo aan mafsadaba la soconnin ee maslaxo badhaxla oo mafsado ka badhaxla ha noqoto ama ha noqoto maslaxadaasi mid nooc mafsade ay weheliso oo dhibaata waa wehelisaa laakiin dhibaatadu ma badna waa dhibaato yar maslaxadaana ka badan oo ka raajixoo ka miisaan badan maslaxada muctabarka waa inay labadaa mid noqotaa ee haddii markaa maslaxadu mafsadadu ka raajixto oo ka miisaan badan tahay muctabar maslaxadaasi noqon mayso haddii maslaxadiiyo mafsadadu isla eg yihiin oo sawa'an bisawaa ay yihiin qaar isla egaan kala raajix iyo marjuux kala lahayn markaana maslaxadu muctabar noqon mayso maslaxada muctabarka ahi ee sharcigu ictibaariya ee sharcigu tixgeliyaa waa inay noqotaa ama mid khaalisa oo saafi ah oo aan mafsadaba la soconin ama waa inay noqotaa maslaxo ka raajixo ka miisaan badan mafsadada waayo mafsadada yar ee maslaxada wehelisa waxaa lagu dhaafayaa mafsadadaa yar maslaxadan miisaanka badan baa lagu dhaafaya maslaxadaasi waxay ka dhigantahay biyo aad u fara badan mafsadaduna waxay ka dhigan tahay dhibic yaroo nijaase oo ku dhacday dhibicdii najaasada ahayd baaqi ma noqonaysaa markay biyaha fara badan ku dhacdo maya tatalaasha waa baaba'aysaa waxayna noqonaysaa yacni marka waxa weeye midaan markaa jirin marka maslaxadii raajixayd ee faraha badnayd ee mafsado yari ay raacdo saasoo kale ay ka dhigan yihin waxay ku dhex baaba'aysaa mafsadadaa yari maslaxada badan bay ku dhex baaba'aysaa sharciguna ma reebo waxay mafsadadiisa iyo dhibaatadiisu ay tahay mooyaane ama mid saafi ah ama mid miisaan badan waa inay khaalisan noqotaa ama raajixan noqotaa waayo cibrada waxa leh mafsadadiiyo maslaxada kolbata khaaliska ee saafiga ah ama ta raajixa baa cibrada leh ta kale waxay noqonaysaa sidii waxaan jirin asalkaas uu sheikhu inoo sheegay waa asal guud shareecada dhammaanteedna waa cammimaya haada alaslu shaamilun lijamiici shariicati laa yashidu canhu shay'un min axkaamiha axkaamta shareecada waxba kama faquuqmayaanoo waxba kama baxayaan shareecada dhammaanteed axkaamteedu waxay ku dhisantahy cala hadihi alqaacida laa farqa bayna maa tacallaqa bilusuuli aw bilfuruuci wamaa tacallaqa bixuquuq illahi wa xuquuq cibaad farqi uma dhexeeyo in asalka ay ku wada binaysantao ku wada dhisan tahay shareecada dhammaanteed waxa usuusha ku tacalluqiya waxa furuucda ku tacalluqiya waxa xuquuqda ilaahay ku tacalluqiya waxa xuquuqda addoommada ku tacalluqa yacni midnaba farqi uma dhexeeyo ashyaadaaso dhammaantood waxay ku dhisan yihiin cala almaslaxati alkhaalisa waalmaslaxati alraajixa waxii la sharciyey waxa la reebayna waxay ku dhisan yihiin cala almafsadati alkhaalisa iyo cala almafsadati alraajixa wuxuu shiikhuu u daliishaday aayaddu ilaahay yidhi ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dilqurba wa yanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi yacidukum lacallakum tadakkaruun ilaahay wuxuu amrayaa caddaaladda wuxuu amrayaa samafalka wuxuu amrayaa qaraabada in wax la siiyo kulluhana waa masaalix waxaanuu ilaahay reebayaa waxa foosha xun iyo waxa munkarkee shareecadu diidday iyo xadgudubka ayuu reebayaayoo diidayaa ashyaadaa uu reebayaana dhammaanteed waa mafsado yacidukum lacallakum tadakkaruun falam yabqa cadlun walaa ixsaanun walaa silatun ilaa amara bihi fii hadihi alaayati alkariima ma hadhin caddaalad iyo samafal iyo xidhiidhin qaraabo la xidhiidhiyo ma hadhin inuu ilaahay amro mooyaane oo aayaddan ku amray walaa faxshaa'u wa munkarun mutacalliqun bixuquuqi illaahi walaa bagyun cala alkhalqi fii dimaa'ihim wa amwaalihim wa acraadihim ilaa nahaa canhum mana hadhin yacni wax fool xun oo qabiixa iyo wax shareecadu diidday oo ku tacalluqaya xuquuqda ilaahay ama xadgudub khalqiga lagu xadgudbaa ma hadhin oo dhiigaggooda iyo xoolahooda iyo sharafahooda lagu xadgudbo inuu ilaahay reebay mooyaane wa wacada cibaadahu an yatadakkaruu maa fii haadihi alawaamiri wa xusniha wa nafciha fayamtasiluuha wa yatadakkaruu maa fi annawaahi min ashari waadarari fayajtanibuuha wuxuuna ilaahay ku wacdiyey oo ku waaniyey addoommadiisa inay xasuustaan waxa ku sugan amaradan iyo wanaaggan waxa ku sugan iyo nafcigan oo dabeedna markaa ay fuliyaan wuxuuna ku waaniyey inay xasuustaan oo ay ku waana qaataan waxa nawaahida iyo waxa la reebay ku sugan oo shar iyo dhibaata oo dabeedna ay ka dheeraadaan wa qaala tacaala qul amara rabbii bilqisti wa aqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin wadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin kamaa bada'akum tacuuduun ilaahay wuxuu amrayaa caddaaladda ayuu amrayaa waxaanu ilaahay amrayaa in isaga keligii la caabudo faqad jamacat haadihi alaayatu usuula alma'muuraati wa nabbahat calaa xusniha aayaddani waxay kulmisay waxyaalaha la amray usuushooday kulmisay waxa u asalka ah wanaagga ashyaadaasi wanaagsan tahayna waa baraarujisa kamaa jamacat alaayatu alatii bacdaha usuula almuxaramaat wa nabbahat calaa qubxiha sida aayadda ka dambaysaaba u kulmisay waxyaalaha la xaaraantinimeeyey usuushooda iyo asalladooda ayna u baraarujisay xumaanta waxyaalaha la reebay ay xun yihiin wa hiya qowluhu tacaala qul inama xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wma batna walithma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu billahi ma lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun usuul almuxaramaat ayay aayaddanna kulmisay waxyaalaha la xaaraantinimeeyey asalladooda oo ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey uun waxyaalaha fawaaxishta ah ee xunxun kooda muuqda iyo kooda qarsoon mid walba waa xaaraantinimeeyey dembi oo dhanna waa xaaraantinimeeyey xadgudub xaqdarre lagu xadgudbana ilaahay waa xaaraantinimeeyey in rabbi loo shariig yeelana allah waa xaaraantinimeey in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahaynna ilaahay waa xaaraantinimeey ashyaadaasna waa usuul muxaramaat usuulu lmuxaramaat wey walama dakara allahu alamra bialطahaarati lisalaati min alxadisi alakbari waalasghari wadakara طahaarata almaa'i uma طahaarata altayamumi cinda alcadami aw aldarari bimaradin wa naxwih qaala tacaala ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min xarajin walaakin yuriidu liyutahhirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun markuu ilaahay sheegay amarka tahaaro uu amraayo salaadda loo tahaaro qaato oo laga tahaaro qaato xadadka kiisa weyn iyo kiisa yarba uuna sheegay tahaarada biyaha uuna sheegay yacni gegebaysiga in lagu tahaaro qaato marka biyo la waayo ama dhibaata ay jirto aan biyaha loo isticmaali karin oo xanuun ku timi taasi ay jirto ilaahay wuxuu yidhi maa yuriidu allaahu liyajcala calaykum min xarajin walaakin yuriidu liyutahhirakum ilaahay ma doonaayo ma rabo liyajcal calaykum min xaraji inuu korkiinna ka yeelo ma rabo wax dhiba inuu korkiinna ka yeelo ilaahay ma rabo walaakin yuriidu liyutahhirakum waliyutimma nicmatahu calaykum ha yeeshee ilaahay wuxuu rabaa inuu idin daahiriyo idin nadiifiyo daraaddeed iyo inuu nicmadiisa idinku dhammaystiro daraaddeed buu doonayaa oo sidaa idinku sharciyaynaya lacallakum tashkuruun si aa u shukri naqdaan faahbara ana awaamirahu wa sharaa'icahu min akbari nicamihi alcaajilati almutasilati binicami alaajila wuxuu ka warramay ilaahay in amaradiisu iyo shareecooyinkiisa iyo axkaamtiisu ay ka mida ahaadeen nicmooyinkiisa degdegaaya ee soo dheereeyey kuwa ugu waaweyn inay ka mid ahaadeen nicmooyinkaasoo la xidhiidhaaya oo ku xidhan nicmooyinka dambeeya annicam alaajilah waxaa loo jeedaa jannada iyo raalli ahaanshaha uu ilaahay cid ka raalli noqdo ayaa loo jeedaa annicam alaajila nicmooyinka aakhiraa loo jeedaa nicam ilaajilana waxaa loo jeedaa nicmooyinka soo degdegaayay ugu weyni badanta nicmooyinka soo degdegayana waa annicam fidunya waa nicmooyinka adduunyada ku sugan marka nicmooyinka adduunyada ku sugan waxa ugu weyn nicmatu alislaam waaliimaan yacnii nicmadaas ayaa ugu weyn oo ugu mudan uma ta'ammal qawlahu tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa bilwaalidayni ixsaana ilaa qawlihi dalika mima awxaa ilayka rabbuka min alxikma u fiirsa buu ku yidhi hadalku allah yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah rabbigaa wuxuu xukumay inaydaan caabudin isaga mooyaane cid kale aydaan caabudin isagoo qudha inaa caabuddaan buu ilaahay xukumay oo aydaan cid kale caabudin wa bilwaalidayni ixsaana wuxuu kaloo xukumay inaa u samafashaan labada waalid samafal ilaa laga gaadho aayaddu ilaahay yidhi daalika mimaa awxaa ilayka rabbuka min alxikma kaasi wuxuu ka mid ahaaday kuwa ilaahay kuu waxyooday rabbigaa kuu waxyooday buu ka mid ahaaday oo min alxikmati xikmad ahaatay marka axkaam badan baa ku jiray waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah ilaa laga gaadhayo daalika mimaa awxaa ilayka rabbuka min alxikma xukumo badan ayaa markaa ku soo arooray aayaadkaas xukummadaasoo u qaybsama awaamir iyo nawaahi oo awaamirna leh nawaahina leh waxyaala muxaramaadana leh ta kale xukummadaasoo u qaybsan usuul iyo furuuc haddana dhammaantood waxaa la tilmaamay min alxikma marka waxaa laga qaadanayaa inay xikmadii ku jirto oo waxa la amraayo waxa ku jirta maslaxa ama khaalisa ama raajixa waxa la reebaayana waxaa ku jirta mafsada mafsadadaasoo ama khaalisa ah ama raajix ah wa qawlahu qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum ilaa qawlihi wa anna haada siraatii mustaqiiman faatabicuuh walatatabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih waxaad kaloo u fiirsataa hadalku allah yidhi waxaad ku tidhaahdaa kaalaya haddaad timaaddaan waxaan idinku akhrinayaa maa xarama rabbukum calaykum kuwa rabbigiin idinka xaaraantiinimeeyaan idinku akhrinaya ilaa laga gaadhayo aayadda uu ilaahay yidhi wa anna haada siraatii mustaqiiman faattabicuu walatatabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih yacnii tani waa waddadaydii xaalay mustaqiim tahay ama waxaan caddaynayaa inay tani waddadaydii tahay ama waxaan akhrinayaa anna haadaa siraatii mustaqiiman tan inay waddadaydii tahay mustaqiiman xaal ay toosan tahay fattabicuuh raaca waddadaa toosan walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ha raacina waddooyinka ka leexday siraatulmustaqiimka ka leexday ha raacina fatafaraqa bikum can sabiilih dabeedna a idinka leexiso waddada ilaahay ashyaadaa la amraayo dhammaantood waxay yihiin waa waxyaalo maslaxo ku jirto oo maslaxadaasi ama ay tahay khaalisa ama ay tahay raajixa waxaa la reebayaa dhammaantoodna waa waxyaale mafaasidi ku jirto oo mafaasiddaasi ama ay tahay mafaasid khaalisa ama mafaasid raajixa ay tahay sheekhuna marka amsilo kale oo badan ayuu soo arooriyey waxaabuu markaa tilmaamay inay yacni fuqahada laftoodu axkaamta la amraayo inay masaalixda ku tacliiliyaan oo ay cillo uga dhigaan waxyaalaha la reebayna mafaasidda inay ku tacliiliyaan oo ay marka cillo uga dhigaan bale khamriga markii la xaaraantinimeeyey iyo khamaarka sababta loo xaaraantinimaynaya waa in mafsadadiisa iyo dhibaatadiisu ka badan tahay maslaxadiis oo ilaahay waxau yidhi yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiirun wa manaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru min nafcihima culammaduna waxay kala baxeen qaacido oo waxay kala baxeen maa kahura dararuhu cala nafcihi fa huwa xaraam wixii dhibtiisu ay ka badan tahay dheeftiisa shareecada islaamka xaaraan bay ku tahay waa qaacida mutarida ah. shaygu hadduu wax manfacaaba yeesho waxaa la eegayaa ma dhibaatadaa badan mise manfacadiiyo waxtarkaa badan haddii markaa manfacadu badan tahay dhibaatadaa yar kuma xaaraan noqonayo haddii laakiin dhibaatadu badan tahay oo manfacadiyo maslaxadu yar tahay wuxuu noqonayaa shay muxarama ayuu noqonaya shay muxarama ayuu noqonaya wuxuu sheikhu soo qaatay qiyaasku oo usuusha shareecadaee afartaa ah ka mid ah usuusha shareecada waa alkitaab kow assunna waa laba alijmaac waa saddex alqiyaas waa afar marka qiyaasku usuusha shareecada iyo adilada shareecada waa ka afraad weeye qiyaaskaas waa miisaankii weeye miisaankana qur'aankaa lagu sheegay allahu aladii anzala alkitaaba bilxaqi waalmiisaan allah wuxuu sheegay inuu kitaabka soo dejiyo xaq u soo dejiyey miisaankana inuu soo dejiyey miisaanka waxay culammadu yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa ashyaada isku midka ah ee aan farqi muctabari u dhaxaynin in la kulmiyo xukun lagu kulmiyo xukun lagu kulmiyo ashyaada kala duwanna in la kala geeyo xukunkooda la kala duwo waalmiisaanu wa huwa aljamcu bayna almasaa'il almutamaasilati fii masaalixiha aw fii madaariha fii xukmin waaxidin miisaanku waa kulminta la kulminayo masaa'isha isshabbahaysa oo isku midka ah oo xikmaddooda ay isku midka tahay yacni marka la kulminayo oo xukum lagu kulminayo xukum keliya lagu kulminayo yacni masaa'isha isshabbahaysa oo iska shabbahaysa masaalixda ama dhibaatooyinka iska shabbahaysa in xukun lagu kulmiyo xukunkaasi ha noqdo ama waajibin la waajibiyo ama ha ahaado xaaraantinimo in la xaaraantinimeeyo ama ha noqdo xalaalayn la xalaaleeyo wahaa kada wuxuu kaloo miisaanku yahay ashyaada kala duwan ee aan shaqada isku lahayn ee aan masaalixda iyo mafaasidda iska shabbahaynin in xukumo kala duwan lagu kala farqiyo oo lagu kala geeyo oo mid walba xukunkaasi u munaasib yahayada masale kastaba xukunka u munaasibka ah lagu gaar yeelo ama la siiyo waxaanu sheekhu tilmaamay ma'muuraadka shareecadu amrayso ee maslaxadoodu khaaliska tahay iyo kuwa ay reebayso ee madaradoodu iyo dhibaatadoodu ay khaaliska tahe saafiga tahay axkaamta badankooda inay tahay saas aawadeed haalibku la amrayaa masaalixdoodu waa khaalisa waa badhaxla ay yihiin mafsada lama socoto haalibka waxa la xaaraantinimaynayana mafsadadoodu waa khaalisa oo saafi bay tahay saas aawoodee iimaanka iyo tawxiidka iyo ikhlaaska iyo sidqiga iyo cadaaladda iyo ixsaanka iyo samafalka ashyaada noocaasi masaalixdoodu waa masaalix aan la koobayn maslaxaday ku leeyihiin xagga qalbiga xagga ruuxda xagga diinta xagga adduunyada xagga aakhirada shirkiga iyo beenta iyo dulmigana dhibaatooyinkoodu waa qaar aan markaa in la tiriyo aan la kari karayn yacnii if iyo aakhiraba dhibaataday ku leeyihiin waa midaan markaa la koobi karayn oo aynaan koobi karayn ashyaada qaarkoodna mafaasiddooda ka badan masaalixdooda waynu tusaalayna marka bal waxaad ka warrantaa masalada ku saabsan haddii mafsadada iyo maslaxadu isla eg tahay ayna raajix iyo marjuux kala lahayn markaa lafteeda waxay culammadu yidhahdeen haddii maslaxad iyo mafsadadu isla ekaato wuxuu noqonayaa shaygaasi midaan bannaanayn dhibta iyo dheeftu hadday isla ekaato mamnuuc buu noqonaya waayo mafsadadan maslaxo weyn oo baabi'isa mar haddaynay jirin mafsadadii waa baaqi mar hadday baaqi tahayna dar'u lmafaasidi muqadam calaa jalbi almasaalix mafsadada in la daafaca waxay ka horraysaa maslaxa in la soo jiito marka hadday maslaxadiiyo mafsada islaakaatay maslaxo mafsado la egi qaabilsan tahay in la sameeyo maslaxa kuma jirto waa in mafsada laga dheeraadaa maslaxadaasi haba ku seegtee hadal shabbaha ay soomaalidu yidhaahdaan qaacidada ay culammadu yidhahdeen dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix waxay yidhaahdaan shar u toogahay khayr waxba kuma yeeleen waxay ka dhigan tahay min baabi dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix yacani dhibaato in la daafaca waxaa laga hormarinayaa in maslaxa iyo waxtar la soo jiido oo dhibaatada la daafacayaa la hormarinaya si dhibtu u baaqato haddaba waxa isweydiin leh ashyaada qaarkood oo mafsadadoodu sideeda raajix u tahay ayaa dhacday marmarka qaarkood in la banneey oo waa maxay waxaas waxa weeyaan ayaa la odhan karaa bakhtiga ama si kale haddaynu ka cabbiro haddii haddaba la yidhaahdo shareecada waxaa lagu hayaa ashyaada qaarkood in mafsadoodu ay raajix tahay oo sidaas daraaddeed loo xaaraantinimey iyadoo haddaba la xaaraantinimeeyey oo mafsadadiina sidii ugu sugan tahay ayaa dhacday marmarka qaarkood in la banneeyey tusaalaheeduna waxay tahay bakhtiga bakhtigu waa muxaram binasi alqur'aan xurrimat calaykum almayta waa xaaraan bakhtigu waxaana loo xaaraantinimeeyey yacni mafsadada iyo dhibaatada raajixa uu leeyahay daraaddeed ayaa loo xaaraantinimeyey haddaba ruuxii mudarka ahaa ee dhibaataysnaa ee gaajo inuu u bakhtiyo ku sigtay shareecadu waxay u bannaysay bakhtigii inuu cuno wuxuu kaga fursado haddaanu haynin oo uu nafta ku qabto taas yadaa baa loo banneeyey aayaadka qur'aankana waa ku soo aroortay oo waatuu ilaahay yidhi faman idurra fii makhmasatin ghayra mutajaanifin liismin fa ina allaha ghafuurun raxiim aayado kalena waa ku soo arooreen marka taasi miyaynay ahayn shaygii mafsadadiisii khaalibka ahaa ee raajixa ahaa oo haddana la banneeyey miyaynay ahayn waxaa laga jawaabayaa maya xaaladdan ruuxu dhibaataysan yahay ee gaajo inuu u dhinto ku siganaayo xaalka caynkaasa isaga nisbadiisa mafsado uma aha raajixa mafsado raajixa inaynay isaga u ahayn oo maslaxadu ka arjaxsan tahay baa loogu banneeyey waayo inuu bakhti cuno iyo in la yidhaahdo sidaada ku dhimo oo gaajo u dhimo labada iyamaa sahlan labada waxa sahlan in la yidhaahdo yacni bakhtiga cun oo nafta badbaadi mafsado ka weyn baana meeshii imanaysa haddii aanu cuninoo dee gaajuu u dhimanaya marka si aan taasi u dhicin ayaa loogu banneeyey marka idan xaalka caynkaasa mafsadaasi raajixa noqon mayso ka warran haddaba mafsadadii iyo dhibaatadii uu lahaa marka uu lahaa bakhtigu miyaanu qofkan dhibayn waxay culammadu yidhaahdeen sharcan iyo tibban mid walba waxay culammadu isla ogol yihiin markuu ruuxu halkaa gaadho oo uu ku siganayo inuu gaajo u dhinto bakhtigaa cunista uu cunaayo inaannu dhibayn sharciga waa laga qaadanayaayo dee wuu banneeyey bannayntaa uu sharcigu banneeyaa laga qaadanayaa inaanu dhibayn fi sharci saasay kuu tusinaysaa tibban laftiisuna saasay kuu tusinaysaayo waxay markaa cilmiga dibka lafteeda lagu sheegay xaalka caynkaas ah ruuxii jidhkiisii waxaa ka imanaya ifraasaad badan baa ka soo baxaya gaajada daran ee uu ku sugan yahay daraaddeed marka waxaa badan ee caloosha markaa ku soo daadanaya ee dhacaamada ayaa mafsadadii baabi'inaya oo jeermiskii dilaya saas aawoodee ashyaadaasi markay dhintaan wax dhibaato ah qofkii kuma keenayso oo ruux isagoo iska ladan oo aan dhib qabin u bakhti iska cuno caafimaadkiisay dhibaato ku keenaysa laakiin xaaladdaa markuu gaadho xataa caafimaadkiisa dhibaato ku keeni mayso waxan waa baaba'aya wixii anfacayay keliya ayuunbaa jidhka gelaya taasna waxa weeye culammadu waa tilmaameen oo waxa weeye waa sheegeen marka qaacidada koowaad iyo waxyaalahaynu ka tilmaannay intaas baynu kaga gaabsanaynaa aynu ku daynaynaa alqaacidatu athaaniya qaacidada labaad alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid wasiilooyinku waxay leeyihiin iyo shayga wax ku gaadhsiiyaa waxa ay ku gaadhsiinayaan xukunkooday leeyihiin faman laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waxaanu waajib dhammaystirmaynin in isaga lala yimaado mooyaane aan si kale waajibku ku suuro gelin in la fuliyaa fa huwa waajibun isaga in lala yimaadaana wuxuu noqonayaa waajib wamaa laa yatimu almasnuunu ilaa bihi fa huwa masnuunun waxa aanu dhammaystirmaynoo suuroobaynin shaygii la sunneeyey in lala yimaadaa aanu dhammaystirmaynin in isaga lala yimaado mooyaane fa huwa masnuunun in isaga la sameeyaana wuxuu noqonayaa mid la sunneeyuu noqonaya wa turuqu alxaraami waalmakruuhaati taabicatun laha xaaraanta waddooyinkooda iyo waxyaalaha la karaahiyaystay waddooyinkooduna taabicatun laha waa mid makruuhaadkii iyo xaaraantii raacaya oo wixii xaaraan wadda u ah waxay noqonayaan iyaguna xaaraan wixii karaahiyo wax ah wadda u ahina isaguna karaahiyo u noqonaya wa lmubaaxi mubaaxun yacnii shayga mubaax ee bannaan wixii wadda u ah oo ku gaadhsiinaya isaguna wuxuu noqonayaa mubaax mid bannaan wa yatafaracu calayha waxaa ka farcamaya oo ka dhalanaya anna tawaabica alacmaali wa mukmilaatiha acmaasha waxa raacaya iyo waxa dhammaystirayaaba taabicatun laha iyaguna inay raacayaan acmaasha ay dhammaystirayaan ama ay raacayaan qaacidadan sheikhu wuxuu inoogu tilmaamayaa raximahuullah wasaa'ishu waxay leedahay ama waddooyinku waxay ku gaadhsiinayaanee ku sababayaan xukunkooda yeelanayaan wixii waajib ku xidhan yahay oo aanaad waajibkii samayn karin oo fulin karin inaad isaga la timaadda mooyaane wuxuu isaguna noqonayaa waajib maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wixii sunnaha aanu ruuxu samayn karaynin oo fulin karayn inuu la yimaado mooyaane inuu shaygaa wasiilada ah ee sunnaha waddada u ah la yimaadaana isaguna sunnu noqonaya sunna ayuu noqonaya masalan ruux baa wuxuu doonayaa xajkii inuu tago xajkii waa ka fog yahay bad baa ka xigta xajkii ma tegi karayo ilaa uu diyaarad raaco ama wax badda marayo oo markab ama doonniya raaco taa midaan ahayn kuma samayn karo xajkii oo lama iman karo idan wuxuu noqonayaa gaadiidka xajka gaadhsiinaya raacista uu raacayo ee si kale aanu xajka ugu suuro gelin ama diyaarad ha noqdo ama markab ama dooni ha noqdee waxay ku noqonaysaa taasi waajib bay ku noqonaysaa qofku hadduu kari karayo istidaacadii banay gudagelaysaa haddaannu taa awoodi karaynna xajka ku waajibi maayo waayo waanu gaadhi karinba kharashkuu ku tegi lahaa haddaannu haysannin kuma waajibayaba xajkii marka waajibka yacnii ruuxa ku waajibka ah waa nin xoolo haysto xoolo badan baabuu haystaa yacni waa awoodi karaa inuu diyaarad xajkii u raaco ama markab u raaco inuu yidhahdo aniga xaj baa lay amray laakiin inaan diyaarad raaco layma amrin yaa haysaan xadiis sheegaaya diyaarad soo raaca ama inaan markab ama doonni raaco layma amrin yaa ilahu waa xajinayaa i gaadhsiiya xajka xoolihiina waa haystaa wuu ku xajin lahaa deeta noocaas waa mid qalada walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan ilayhi sabiilan matay ku jirtaa oo xajka waddadaad ku gaadhaysaa ee ku gaadhsiinaysa xajka mar haddaad kari karayso oo xajkii kugu waajibay inaad wasiilada xajka aad ku gaadhaysa la timaadaana waajib bay kugu noqonaysa masalan ruux baa cawradiisa ma asturna xoolana waa haystaa dharuu cawrada ku asturo ma haysto inuu soo iibsada mooyaane dharku cawradiisa ku astur leh haddaanu si kale ku helaynin oo shareecada ku bannaan iib mooyaane inuu soo iibsadaa waajib bay ku noqonaysa maa laa yatimmu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun noocaasay gelaysa marka wixii waajibkii wasiilo u ah isaguna waajib buu noqonaya wixii sunne wasiilo iyo waddo u ahina sunnu noqonaya oo sunnihii bay ka mid tahay qof baa horuu u xajiyey horena waa u cimraystay laakiin wuxuu doonayaa xaj sunno ah ama cimro sunno ah inuu soo cimraystu doonaya cumra ramadaaniya masalan wasiiladii iyo waddadii uu ku gaari lahaa cimradaas waxay noqonaysaa iyaduna sunne oo maqsuudkay raacaysaa oo xukunkii waxna waa maqsuud oo isagaa la rabaa waxna wasiilo iyo waddu u yahay oo waa ku gaadhsiinaya shaygii mubaaxa ee shareecada ku bannaan wixii waddo u ahina wuxuu noqonayaa mubaax mid bannaan buu noqonaya mid bannaan ayuu noqonaya shaygii xaaraan ah ama karaahiye ah wixii waddo u noqonaya iyaguna waxay noqonayaan xukunkii waxa ay ku gaadhsiinayaan bay yeelanayaan oo xaaraanta wixii ku gaadhsiiyaa waa xaaraan karaahiyo wixii ku gaadhsiinaana waa karaahiyo saas aawadeed qofku markuu xaaraan u socdo xaaraanta uu samaynayo keliya kuma dembaabine socodka uu u sii soconayo tallaabooyinku u sii qaadaya waa ku dembaabaya shay mubaaxa hadduu socdana socodkiisaasi wuxuu noqonayaa mid mubaaxa shay waajiba hadduu u socdo wuxuu noqonayaa waajibkii inuu ka mid yahay socodkaa u soconaya shay sunno ah hadduu u socdo wuxuu noqonayaa socodkaa u soconayaa sunnuu noqonaya waa laga ajar siinaya marka iminka salaadaha lagu soo socdo oo jumcada ama jamaacada la imanaayo dee waxaa cibaadadee loo soo socdo xukunkeedu la xukum noqonayaa socodkaas oo socodka jumcada loo soo socdo ciday jumcadii ku waajibtaa u soo socotaa waajib bay ku noqonaysa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun cidaan jumcadu ku waajibin socodkay u soo socotaana sunnay u noqonaysaa sida sibyaantii yaryarayd iyo sida dumarkii sunnay u noqonaysaa socodkaas salaadihii jamaacada socodka loo soo soconayaa oo raggii ay u soo soconayaan haddii la yidhaha jamaacada salaaddu waa waajib oo waa farducayn wuxuu noqonayaa socodkaa loo soo soconayaana farducayn haddii la yidhahdo waa sunne waa fardi kifaa'iya laakiin ruux walba sunnu cayntiisa u yahay sunna mu'akkada wuxuu markaa u noqonayaa ruuxa nisbadiisa sunna u noqonaya marka shayga wasiilada ahi ee waddada ahi waxa uu ku gaadhsiinayo xukunkiisuu yeelanaya saas awadeed baa tallaabooyinka khayrka loo qaadayo marka khayrka lagu socdo ruuxa ajar looga qoraya ruuxa ajar looga qoraya waatuu ilaahay uu yidhi dalika biannahum laa yusiibuhum dama'un walaa nasabun walaa makhmasatun fii sabiili illahi walaa yata'uuna mawdican yagiidu alkufaara walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxaa laynoogu sheegayaa tallaabooyinka jihaadka loo qaadayo in khayr ruuxa looga qorayeyo ajar oo ruuxaasi uu yahay muxsin ajarkiisana ilaahay aanu luminayn walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan walaa yaqtacuuna waadiyan ila kutiba lahum liyajziyahum allahu axsana maa kaanuu yacmaluun saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam uhi man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman salaka allaahu bihi ariiqan ila aljanna sahala lahuna waa jirta shiikhu salaka ayuu qoray ruuxa waddo qaada waddadaasoo uu marka ku doonaayo cilmi salaka allaahu bihi ariiqan ila aljanna ama sahala allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu u fudaydiyaa wadda uu jannada ku gaadho marka tallaabooyinka khayrka loo qaadayo xasanaa loogu qoraya waata axaadiista ku soo aroortay ruuxu markuu salaadda ku socdo tallaabadii walba xasanana waa looga qorayaa dembina waa lagaga masaxaya dembina waa lagaga masaxaya marka amarka salaadda la amray waa amar la amraayo salaaddii waana amar la amraayo waxaan salaaddu dhammaystirmaynoo suuro gelaynin in iyada lala yimaado mooyaane amartaana la amray weeye sida tahaarada la tahaaro qaadanayo tahaaro la'aan salaadi ma jirto sida asturaadda cawrada la asturayo oo cawrada in la asturaa lagama maarmaan bay salaadii u tahay sida qiblada la qaabilaayo oo qiblada in la qaabilaa lagama maarmaan bay salaaddii u tahay iyo shuruudaha kale la midka waana amar la amraayo axkaamta salaadda in la barto oo aqiimu salaa mar haddaan la fulin karayn ilaa salaaddii la barto salaadda in la bartaana waajib bay noqonaysa asalkaa faracyadaa soo gelaya waxaa ka mid ah ee ka farcamaya hadalkay culammadu yidhaahdaan wakhtiga salaaddu hadduu soo galo kii aan biyo haysanin waxaa ku waajiba inuu biyo raadiyo biyo ma haysto uu ku weysaysto ku tahaaro qaato wakhtigii salaadduna waa soo galay wuxuu amran yahay oo waajib ku ah inuu biyo raadiyo doono waxaana laga qaatay falam tajiduu maa'an aayadda uu ilaha yidhi oo waxay culammadu biyo aydaan helin waxaa laga qaadanayaa in la doonaa laga qaadanaya dalab waa in lala yimaada laakiin qofku dee hadduu meel cidlaa joogo oo yacni markaa dad iyo biyotoonna ayna ka dhowayn ou iska garanayo kollayba inaannu helayn dee dannigiisa qaalibku markaa ku camal falayaa oo lama odhanaayo wax iska baadhbaadh markaysaga adigoo marka horeba garanaya meeshani meel biyood inaynay ahayn biyona shaqo ku lahayn siduu ibnu cuthaymiin ba baraarujinayo tacliiqaadkiisa almuhim waxyaalo badan oo shareecadu qaacidadan ayay soo gudagelaysa qaacidadan ayay soo guda gelaysa xagga ma'muuraadka iyo xagga manhiyaadka mid walbana waa ku saabsan tahay alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaa'il waa jamcu wasiila wasiilana waa maxay waa waddo waa maa yuwasil ilaa shay wixii wax ku gaadhsiiya wasiile la yidhahdaa almaqaasidna waxaa la yidhaahdaa waa shayga la rabo ee la doonaayo marka waxa la doonaayo wixii waddo u ahi waxay noqonayaan iyaduna mid la doonaayo la xukuma wixii la reebaayo cagsi ah oo yacni maqsuudan lagaaga reebay qasdan baa lagaga reebay oo waa manhiyun lidaati wixii daatadiisa lagaaga reebayo baabka manhiyaadkana kaasaa maqsuud noqonaya wixii wasiilo u ahay wadda u ah ee dariica u ah iyadana waa in la awdaa oo xaaraanta wixii ku gaadhsiiyaa waa xaaraan marka si xaaraantii looga badbaado waa in waddadii xaaraanta aan la qaadin oo laga dheeraadaa shareecadu sida qaanuunnada ama xeerarka bini aadamku dejisteena wadciga ahi ay sameeyaan shareecada islaamka markaa taas iyadaa laguma yaqaan qawaaniinta dadku ay dejistaan wakhtiyada qaarkood shay baa la xaaraantinimaynayaa ama markaa la mancinayaa ama gaaladu ay odhanayaan waxa noocaasa waa mamnuucnay ama dadka qaarkood xadgudub ahaan marka ay waxaweye ashyaada qaarkood ay mancinayaan hadday doontaa bannaan ay odhanayaan ashyaada noocaasa lama samayn karo waddadii lagu samayn lahaana waa furan tahay lama xidhin shayga marka la manciyo xikmadu waxay ku jirtaa waddada in la xidho laakiin albaabadii waa furan yihiin marka ha samaynina yani waxay noqonaysaa mid qalada waxa marka waxaway la mancinayo ee la diidaayo waa in marka wixii sababayey ama waddadii dadka geynaysay ee lagu gaadhayeyna waa in la awdaa sadu daraa'ic la sameeyaa waddada mafsadada waa in la awdaa haddaan la awdin dadku waa ku dhacaya ka soo qaad markaysa marka waxaan yacni haadaan baa waddada laga qoday markaasa eeddadow ha gelina markaa ha ku dhicina marka haadaanta haddaba idiin sheegay wax dadkii ka celiya looma yeedhin waddadii baana laga qoday macquul ma taha haddii la doonayo dadka in laga badbaadiyo so in laga xidho oo laga xaydaamo oo markaysa markaa si ay dadku uga badbaadaan oo aynay ugu dhicin in la sameeyo weeye laakiin haddii la yahaa shayga waa la manciyo waa mamnuuc laakiin waddada keensanaysaa waa furan tahay waxay ka dhigan tahay dee ruuxaas markaa badda lagu tuurayo alqaahu filyammi maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i ruux baa isagoo garbaduub u xidhan baa badda saa loogu tuura markaas hooy biyaha ku qoyin hadda waaba sii socdaa baddii buu ku dhacayaa markaasa bay biyaha ku qoyin marka noocaas oo kale nooc saxa maa xagga xaaraanta wasiiladu hadday ku gaadhsiinayso xaaraan waxay noqonaysaa iyaduna xaaraan tusaalayaal badan baanu sheikhu ka tusaalaynayaa waxaanu tilmaamayaa wasiilo kasta oo lagu gaadhaayo in waajib laga tago ama in xaaraan la sameeyo walow asalkeedu mubaaxba ha ahaadee mar hadduu xaaraan in la sameeyo ku gaadhsiinaayo ama waajib in laga tago ku gaadhsiinaayo wuxuu noqonayaa xaaraan wasiiladaasi waxay noqonaysaa xaaraan saas aawadeed ayaa salaadda jumcada marka adaanka labaad la addimo xaaraan waxa noqonayaa in wax la iibiyo ama wax la iibsado waxaanuu xaaraan ka noqonayaa ciddii jumca ku waajibayey ayuu xaaraan ka noqonayaa amaa cidda aanu jumcadu waajib ku ahayn sida dumarkii oo kale xaaraan kama aha inay wax kala gataan ama mucaamala asalkeedu bannaan yahay inay sameeyaan xaaraan kama aha oo inay iyadu wax iibsato oo gabadh kale ay wax ka iibsato xaaraan kama aha ilaahay waatuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lilsalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaruu lbayc marka salaadda loo addimo waxaa loo jeedaa adaanka labaad baa loo jeedaa ee adaanka hore markaa loogama jeedo waayo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam adaanka hore lama addimi jirin ee cusmaan ibnu cafaan ayaa marka adaanka koowaad in la addimo ijtihaad ahaan ku soo darisiiyey oo la yimi jamaahiirtii saxaabaduna waa ku waafaqday marka adaanka aayadda looga jeedaa nidaagu waa annidaa athaani idaa nuudiya lilsalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaah adaankaa labaad marka uu dhaco maalinta jumcaha waxaa waajiba ah in laga tago iibka yacnii dikriga iyo khayrkana loo degdego fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc wakadaa waxaa kaloo la mid ah iibbaa aayadda lagu sheegaya mucaamalo kasta oo mubaax asalkeedu ahaa oo lagaga mashquulayo jumcada ruuxa ku waajibay marka adaankaa la addimo in lagu mashquulaa ma bannaana hadday tahay wax guursad hadday tahay guurin cid loo guurinayo hadday tahay markaa mucaamalo kaloo la samaynaayo hadday tahay shaqo la shaqaynaayo oo waan shaqaysanayaa oo kasab baan ku jiraa cudurdaar ma noqonayso haddii markaa adaankaa dambe la addimo jumcada ee waajib waxa ah shaqadii la hayaba in la dhigo oo salaadda loo kaco oo khudbadda la dhegayso waxaa kaloo shiikhu la mida buu yidhi haddii laga baqo salaaddii waajibka ahayd inay tagto haddii laga baqo oo wakhtigeedii baxo salaadihii shantahaa salaad ka mid a ayaa waxaa laga baqay inuu wakhtigeedii baxo xaalka caynkaasana waxaa waajibaya wixii mubaaxee lagu jiray asalkeedu mubaaxa u ahaa in la dhigo oo salaadda lagu mashquulo lala yimaado jamaacada waajibada ah salaadda in jamac lagu tukado oo sida saxiixa ah waajib ah haddii laga baqo inay tagto oo baxdo cudurdaarna uu ruuxu ka madhan yahay waxaa waajib ah inuu wuxuu hayaba dhigo oo uu salaaddaa jamaacada ka gaadho sidaas aawadeed ba inay xalaal ahayn buu sheikhu yidhi raximahuullah in laga iibiyo casiirka cidda markaa la og yahay ama la malaynaayo inuu khamri ka dhiganayo yacnii ruux baa waxaa la ogsoon yahay shay bannaan isagu inuu u isticmaalayo si xaaraan ah mar haddii la og yahay si xaaraana ah inuu u isticmaalayo shayga asalkiisu mubaax ahaa in laga iibiyaa ma bannaana waxayna u bannaanayn min baabi sadi dariica waddada mafsadada keenaysa in la awdaayo daraaddeed oo ay waajibku tahay in la awdo baynay u bannaanayn in ciddaa xaaraanta u isticmaalaysa in laga iibiyo aynay u bannaanayn waxaa la mid ah hadda waxyaalahaynu innagu arkayno waxaa jira meherado wax lagu iibiyo waxyaalo raashinoo bisil baa la iibiyaa ama raashin qeedhinaba waa la iibiyaa wakhtigaynu ku jirnaana waa ramadaan cid baa u timi oo waxay tidhi buskul ama roodhi iga iibi ruuxu markuu eegay ruuxan xaaladdiisa waxa malihiisa ku soo degdegay ruuxan waa ruux cudurdaar ka madhan oo doonaya maalinta ramadaan inuu iska cuno ama wuxuu yidhi xalwadda iga iibi ama wuxuu yidhi buskulka iga iibi ama wuxuu yidhi timirta iga iibi danni haaliba malihiisa hadduu ku helo oo malihiisu u bato ruuxani inuu yahay ruux cudurdaar la'aan iska cunaya inuu yahay malihiisu hadduu sidaa u bato kaa meheradda haystaa inuu ka iibiya uma bannaana maxaa diiday inuu ka iibiyo waxa diidaaya inuu ka iibiyo malihiisibaa waxa haalib ku noqday qofkan inuu xaaraan u isticmaalayo mar hadduu malihiisu sidaa haalib ku noqday inuu ka iibiya xaaraan bay ka noqonaysa haddii laakiin marihiisu aanu ku qaalib noqon sidaas oo is yidhaahdo cid cudurdaar le buu u iibinayaa sida carruur yaryar amaba ruux dhibaataysan weeyaanoo xanuun baaba ka muuqda oo wuxuu is yidhi kani waaba macduur hadduu cuno cudurdaar waa haystaa inuu ka iibiyaa markaa xaaraan ma aha waa u bannaanta malaha la eegayaana waa ruuxan meheradda haysta malihiisa sida isaga malihiisa u soo degdegta ee ghaalib agtiisa ka noqota weeye mid agtaagani hadduu yidhaahdo aniga waxay ila tahay ruuxani waa iska ruuso weyn waa iska cunaya isagoo cudurdaar ka madhan oo isagu isagoo daacada u yidhaahdo may aniga saa ilama aha wuxuu ku camalfalayaa bidanni nafsi la bidanni hayri naftiisa dannigiisuu ku camalfalayaa kan meheradda hayee wax iibinaya melihiisuu ku camalfalayaa isagaa malihiisa ku camalfalaya oo ku dhaqmaya laakiin xukunka taxriimka iyo bannaanaanta iyo bannaanaansha la'aantu kama dhalanayo cid kale malahooda ee malihiisa isagu ka dhalanayo waxaa kale uu sheikhu tusaaleeyey masalada ku saabsan hubka in la iibiyo wakhtiga fitnada yadana waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa masalan oo kale qabaa'il baa islaynaysa markaasaa waxaa la arkay iyadoo markaa labadii qabiilo qolo weliba hub iibsanayso hubkaas in laga iibiyaa ma bannaana waayo danniga ay waa inay xaaraan iyo dulmi iyo qabyaalad ku isticmaalayaan mar hadday caynkaa tahay in laga iibiyaaba ma bannaana ee waa inaan laga iibin waxaa la mid ah dad shufto oo dadka dulmiya oo cawtudariiq ah ayaa hubbay iibsanayaan oo doonayaan inay iibsadaan waa budhcad lacag badan baabay ku iibsanayaan lacagtaa in la eexaystaa ma bannaana oo laga iibiyaa waayo budhcadnimo iyo waddooyinka inay gooyaan bay ku isticmaalayaan sadda lidariica waa inaan laga iibin waxaa la mid uu shiikhu yidhi beedka iibinta la iibinaayo iyo wixii la mida oo laga iibinaayo cid ku khamaaraysa oo beedka say ugu khamaaraan kollay innaga xaggeenna lagama yaqaan laakiin carabaha qaarkood waxay sameeyaan inay yidhaahdaan xabadda beedkaa sidaa gacanta ugu qabo sida marka ay u dheer tahay ruuxa markaa intuu sidaa u qabto haddaa geestay u ballaaran tahay maaha waa xaggay u dheer tahay isku cadaadi haddaad gacmahaaga ku jebisa adigaan waxba kale ku isticmaalin intaa iyo intaasaad leeday haddaad ku jebin kari weydana adiga intaa iyo intaasi ku fuulaysaa oo inaad bixisaa tahay khamaarka caynkaasoo kale a ciddii ku samaynaysaa in laga iibiyaa ma bannaana waxaa kaloo ka mida buu yidhi xeeladaha la doonaayo xaaraan in lagu gaadho mucaamalaadka dhammaantood in xeeladdaa la sameeyaa waa xaaraanoo ma bannaano xeeladdii la doonaayo xaaraan in lagu gaadhaa waa markaa xaaraan xeeladdii la doonaayo waajib in lagu ridaana waxay noqonaysaa xaaraan waa sida dayinkii baa loo beddelayaa oo qalbi lagu samaynayaa oo kii daynka qaatay yacni markaa qalbi laga samaynaya oo dayn buu ka daynsaday ruux dabadeedna markuu daynkii daynsaday ayaa markii dambe waxaa laga dhigayaa deynkii loo beddelayaa ribo wuxuu markii hore deyn caadi ah wakhtigii markay gaadho aa la odhanayaa imma an taqdi wa imma an turbi niyow laba mid kala dooro ama dayntii iska bixi ama ribo yeel awal dayn bay ahayd markii dambena ribaa loo gediyo oo loo beddelay waxay noqonaysaa midaan bannaanayn oo muxaram ah waxaa la mida markaa bayca bayculciina la yidhaahdo ayaa la mida bayculciina wuxuu yahay ruux baa wuxuu u baahan yahay naqad lacag dayn oo naqaduu doonayaa lacagtii daynkee naqadka ahayd heli maayo wuxuu dabad samaynayaa ruux buu badeecad ka amaahanayaa ou odhanayaa war waxaan i amaahi waxa iyo waxaas i amaahi shaygii markuu amaahiyo wuxuu ku amaahiyey oo kale lacag lacagtii naqadka uu ku siinaayey oo ku iibinayay lacag ka badan buu ku amaahiyey shaygu masalan wuxuu joogaa boqol doollar dabeedna wuxuu idhi boqol iyo labaatan baan kaa siiyey dayn baanan kuugu leeyahay ninkii wuxuu ku soo noqonayaa ruuxii ka amaahiyayoo wuxuu odhanayaa warni ow shayga dib iga iibso kaash baan doonayaaye dib iga iibso shaygii buu ka iibsanayaa wuxuu ka siisanayaa qiimo ka yeer qiimaha markii hore uu ku amaahiyey boqol doollar buu dib uga siisanayaa markii horena muxuu ka siiyey oo daynta ku qortay boqol iyo labaatan boqolkii buu siinayaa ninku wuxuu qaatay waa boqol dollar waxa ruuxan ugu qoranna waa boqol iyo labaatan waa xeelad ribe lagaga baxsanaayo oo sida saxiixaa waa baycaan bannaanayn laakiin waa min anwaaci alriba alkhafiya noocyada ribadaee qarsoon waa nooc ka mid ah qarsoonideeda waxa ku tusinaya jamaahiirta culammadu inay yidhaahdeen waa bannaan tahayoo mucaamalada caynkaasi muxaram ma aha laakiin saxiixu waxay tahay inaynay bannaanayn waayo waa xiilatun liriba xiilatun liriba weeye waxaa la mida haddaanu ruuxii dib uga iibina ruux kale ka iibiyo oo uu lacagtii qiimo ahaan uu joogay shaygu ka siiyo wuxuu markaana qaatay waa boqol dollarun walow shaygani ninkii aanu dib ugu noqonayn waxa lagu qortee lagu leeyahayna waa boqol iyo labaatan waxaa ka mida waxyaalaha wasaa'isha xaaraanta ah xeelad in la sameeyo lagu ridaayo xaqu shufca shufcadu labada ruuxe wax maguuraanoo wada leh ee aan waxaasi u kala qaybsanayn nus iyo nus bay u leeyihiin masalan midbaa wuxuu samaynayaa inuu iska iibiyo qaybtiisii ama nuskiisii ka kale ee la wadaaga isagaan ogaysiinnin oo isaga door gelin inuu iibsanaya iyo in kale hadduu iska iibiyo shufcadu waa xaq uu yeelanayo sharcan xaqaas oo ah inuu cidda iibsatay ka soo ceshan karo oo khasab markaa uu kaga soo ceshan karo iyagaan raalli ku ahayn waa xaq sharcigu siiyey oo labadaa ruux ee bogcadda wada leh ama guriga wada leh ama ceelka wada leh ama berkadda wada leh midkood inaanu iska iibin karin isagoo ka kale uu yidhahdo aniguma iibsan kara ciddaa doonta ka iibi oo uu sidaa u fasaxa mooyaane inaanu iibin karin haddayse dhacdo inuu iska iibiyo isagan isaga u bandhigin oo door gelin wuxuu sharcigu awood u siinayaa ciddii laga iibiyeyba inuu lacagtooda u celiyo oo khasab kaga soo ceshido waana sharcan miduu gar ahaan ugu yeelanayo shufcada taasaa la yidhaahdaa waa xaqaa uu ku mutaysanayo labadaa wax wadaagayee hantida maguuraankaan kala qaybsanayn wadaagayaa midkood uu ku mutaysanayo ka kale markuu nasiibkiisii iibiyo haddaba intuu iibiyo ruuxaasi waxay ruuxa wada lahaayeen xaqiisiina xeelad uu ku ridayo inuu sameeyo ta noocaasi waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn oo ruuxiibaa markuu sidaa uga iibsaday labadii ruuxee wax wadaagayey mid ahaan ayaa si aan looga ceshan ayuu markiiba wuxuu yidhi inankaygaan siiyey ama ubadkaygaan siiyey mulkigaygu waa ka wareegtay shayguna hadduu ciwad la'aan iyo beddel la'aan uu ruuxa mulkigiisa ka baxo lagama soo ceshan kareen oo waxay noqonaysaa waa mulkigii waa ruuxa waa ka intiqaalay oo waxani waa ka guuray ciwad la'aan baanu kaga guuray mar hadduu beddel la'aan kaga guuray beddel baan kaga soo ceshanayaa ma suuragal aha oo xoolihiisii baan u celinaya marka qasadka loo samaynayaa taa mar hadday tahay ruuxa xaqiisa ha lagu rido ay tahay waa qasad xun maqsuudka xunee loo samaynaya daraaddeed ayay u noqotay wasiiladaasna mid xaaraanaan bannaanayn waxaa la mida markiiba markuu iibsaday ayuu wuxuu yidhi wixii waa waqfayba oo waxaan wuxuu qoray warqadu odhanaayo waan waqfay xeeladu shufcada ku ridaya mar hadday tahay xaaraan bay noqonaysa oo xeeladdaasi ma bannaana waxaa kaloo qaacidada furuucdeeda ka mid mida ninbaa qani ah oo xooluu leeyahay ruux buu u dardaarmay xoolihiisa saddex meelood marka xoolihiisa laga dhigo meel ahaan ama meel ahaan wax ka yar ayuu cid u dardaarmay kii loo dardaarmay ayaa wuxuu dedejistay ruuxan dhimashadiisa oo wuxuu is yidhi muu kaa dhinta uun xoolahaad aad heshide dabeedna waaba ku tala xumoobo markii dambaabuu dilay sidaasi hadday dhacdo waxay noqonaysaa xeeladdaasi miduu uga jeeday si uu markaa xoolaha ugu helo isticjaal baanu sameeyey qaacido uu ku sheegi doono man istacjala shay'an qabla awaanih ama man tacajala shay'an qabla awaani calaa wajhin muxaramin ruuxa markaa waxa weeye dedejista shay intaanu imannin ka hor weji xaaraanana u dedejistaa cuuqiba bixirmaanih waxaa lagu ciqaabaa in waxaa la seejiyo oo aanu helin baa lagu ciqaabaa ruuxii ruux dhexal joojinayay waa masale kale oo shabbahdee ayaa isaguna wuxuu dedejistay ruuxan dhimashadiisa dabeedna waaba dilay ruuxuu dhexlaayey siduu dhaxalka u qaato xoolaha u helo waxay noqonaysaa iyaduna markaa mid xaaraana waxaana lagu ciqaabayaa qasadkooda wax ku liddiyaa lagu ciqaabayaa oo qasadka waxay rabeen inay xoolo helaan waxaa lagu ciqaabayaa in xoolihii la seejiyo la yidhaahdo dhaxalkiina kaasi heli maayo ka kalena dardaarankii ma yeelanaye waa buray dardaarankiisi nabiguna sala allahu aleyh wasalam waata laga soo wariyey xadiiska culammada qaarkood ay quweeyeen alqaatilu laa yarith ka cid dilaa cidduu dilay ma dhaxlo waxaa la mida ninbaa wuxuu u diiday oo ka manciyey ooridiisa xaqeedii buu ka manciyey wuxuuna xaqeeda ugu diiday si ugu dhibaato geliyo inay xoola isku furato oo dalqadda ku iibsato iyadii waxaabay leedahay ifur isaguna wuxuu leeyahay maya kuma furaayo ma niyad ahaan isagu marka hore doonaayey mise ma doonayne isaga laftiisuba wuxuu rabaa inuu iska sii daayee laakiin inuu meherka seejiyo oo dalqadda ay ku iibsato ayuu ka doonayaa laakiin doonisuu yada doonaayo uma haysto wuxuu u haystaa xoolahaas meherka asuu u seejiyo oo dalqadda ay ugu gadato ugu iibsato ayuu uga dan leeyey tan noocaasi u bannaanaan mayso xoolahaasina xalaal u noqon maayaane xaaraan bay ka yihiin laakiin isaga raqba hadday ka tahay oo uu gabadha doonaayo oo iyaduna ay diiddan tahay oo qaddakeen tahay isaguna gabadha doonaayo xaalka caynkaasa hadday dalqadda ku iibsato meherka ku iibsato isaga waa u bannaan tahay inuu qaataa waa u bannaanto xaaraanka maaha ilaahayna wuxuu yidhi walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun ha u mancinninoo ha u markaa diidina ha u haysannina dumarkii si awla tagtaan xooliha aad siiseen wax ka mida si aa uga qaadataan aawadeed ha u haysannina ashyaa badan oo kalena sheikhu waa tusaalaynayaa laakiin tusaale ahaan ashyaadaasi waa inoogu filan tahay furuucda ka sii farcamaysa waxaa ka mida buu sheikhu yidhi waxyaalaha loo reebay inay colaad iyo nacayb soo darrisiinayaan sida iibka in laysku haweeyo ruux baa doonaya inuu wax iibsado waxaa lagu yidhi imisaad iga siisanaysa markaasuu intaa mid kalea ku haweeyeyoo qiimo qiimihii ka badan buu u dhigo u yidhi anaa intaa kaa siistay tan noocaasoo kale cadaawad iyo nacayb bay beeraysaa marka waa mid aan bannaanayn waxa kalaan bannaanayn badeecaddii in la ysku eriyo oo mid baa wax iibinaya markaasuu leeyahay intaa ayaa iga siistay ama ruux buu leeyahy intaa iga siiso mid kalea yidhi anaa in ka yar kaa siinaya waa tanaajushkii iyo walaa tanaajashuu walaa yabic bacdukum calaa bayci akhiih ama calaa bayci bacdin labada noocba waa la reebay waxaa kaloo la mida khidbadda nin baa gabadh doonay dabeedna gabadhii markuu doonay ayaa laga duldegay oo isagaan weli ka bixin meeshiina marka aanay diidma jirin ee oggolaanshoo kale uu jiray ama sukuut uu jiray gabadhii markaa ay raalli noqotay bikrada ahayd gabadhii bikrada ahayd ay aamustay amaba u oggolaansha jiray oo aan weli waxba qabsoomin oo caqadkii aanu dhicin ayaa nin kaloo ka xoolo badan ama looga hanweyn yahay ka duldegay ta noocaasi waxay noqonaysaa mid markaa aan bannaanayn waayo cadaawad iyo nacayb bay beeraysaa walaa yakhtub axadukum calaa khitbati akhiih qaacidadan waxaa laga reebaa alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid nadarka masalada la yidhahdo siduu shiikhuba baraarujinaayo oo nadarku haddii daaco ama mubaax lagu nadro in la oofiyo weeye man nadara an yutiica allaha falyutichu kii ku nadraa inuu ilaahay ateeca ha ateeco ha yeeshe nadarka marka hore in la guntaa oo la nadraa waa makruuh ama waa karaahiyo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen nahaa can innadri wa qaala innahu laa ya'ti bikhayr wa innamaa yustakhraju bihi min albakiil nebigu wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam nadarka oo wuxuu idhi ha nadrina waxaanuu yidhi nadarku khayr lama yimaado khayr ma keeno ee bakhaylkaa wax lagaga soo saara sababta loo karaahiyaysanayaana waxay tahay ruuxii waxaan isku waajib ahayn buu waajib iskaga dhigayaa oo aanu garanaynin hadhow inuu oofin doono iyo inaanu oofin dooninoo ku dembaabi doono aanu garanayn isagoo caafiye kaga sugan ayuu dhib isu sababayaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen marka hore in la nadraa waa muxaram oo xadiidkan nahyigay ka qaateen laakiin marka dambe in la oofiyaa haddaanu macsi ahayn waa waajib bacdu ahlicilmina nadarkay kala saareen oo waxay yidhahdeen nadarka muxaramka noqonaya in marka hore la nadraa ama karaahada noqonaya waa nadru almujaazaati waaltacliiq waa nadarka shardigu ku xidhan yahay oo ah in shafa allaahu mariidii falilaahi calaya an asuuma kada wa an uctiqa kada wa an atasadaqa bikada masalan ashyaadaasoo kale weeye waa nadar shardi ku xidhan amaa nadarka la yahay nadru tabarur waataaca oo nadar iska maxdi ah oo aan shardi ku xidhnayn taacana lagu nadraayo in marka hore la nadraa karaahada kuma jirtay culammada qaarkood yidhaahdeen calaa kulli xaal qaacidada odhanaysa alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ila annadra nadarku mustahnan ayuu ka yahay qaacidadan qaacidada haddaba markaynu tilmaamayno oo aynu sheegayno wasiilada waajib u wasiilo ah ama manduub u wasiilo ah shay sunnaah ama mubaax u wasiilada ahi waa inay noqotaa wasiilo bannaan waa inay noqotaa ee wasiiladu hadday muxaramo tahay oo asaalatan sideeda xaaraana ay u tahay waajib bay i gaadhsiinaysaa ama sunnay i gaadhsiinaysaa ama mubaax bay i gaadhsiinaysaa oo xukunkii maqsuudkay yeelanaysaa ma suuragal ah wasiilada ama shayga waddada ee wax ku gaadhsiinaya ee la odhanaayo markuu waajib ku gaadhsiinayo waajib buu noqonayaa markuu sunno ku gaadhsiinayana sunnuu noqonayaa markuu mubaax ku gaadhsiinayana mubaax buu noqonayaa waa inay tahay waddo bannaan waa inay tahay ee waddo aan bannaanayn hadday noqoto oo sideeda markaa mamnuuc u ah in la yidhaahdo maqsuud wanaagsan baan u samaynayaa mid bannaan ma aha oo islaamku ma qabo waxay markaa yuhuuddu odhan jireen ama qolyaha siyaasadu ay sheegaan asiyaasat almiikaafiiliya mikafili wuxuu ahaa nin yuhuudi ah wuxuu dejiyey qaacido baatil ah qaacidadaasi waxay odhanaysaa algaayatu alxasana tubariru alwasiila ujeeddada wanaagsan iyo yoolka wanaagsan ee la leeyahay waddada loo maraayo waxay ka yeelaysaa mid wanaagsan shiddo male waddada loo marayaa waxay noqoto haddii ujeeddo wanaagsan la leeyahay haddii qaacida yahuudiya qaacidadaasi waa mikafili baa la yimi oo yuhuudi ahaa waana qaacido baatil ah maca alasaf muslimiinta qaarkood carabka yaynay sidii ka odhan laakiin lisaanulxaalkoodu wuxuu camal gelinaya oo dhaqan gelinaya alghaayatu alxasana tubariru alwasiila ujeeddada wanaagsanee la leeyahay iyo yoolka fiicane la leeyahay wuxuu wanaajinayaa oo mid wanaagsan ka dhigaya waddada la marayo ee lagu gaadhayo maqsuudka fiicane la leeyahay marka la yidhaahdo ashyaada qaarkood maxaa u samaynaysaan shaygani waa muxaram oo shareecada kuma bannaana waxay odhanayaan ujeeddada caynkaa iyo caynkaasaa loo samaynayaa ujeeddada caynkaasina waa mid maxmuud oo fiican haddaba islaamku wuxuu rabaa oo shareecada islaamka ku sugan sida ujeeddadu u wanaagsan tahay in wasiilada iyo waddada loo marayaana ay noqoto mid wanaagsan ta la doonaya la rabaa waa taas maanta dadka qaarkood qarxinaha iyo waxyaalaha ay samaynayaan oo gaalo iyo muslimiinba ay isla qarxinayaan waxay leeyihiin ujeeddo wanaagsan baannu ka leennahay oo dhibaatadii gaalada la dhibaataynayey ayay tani ina gaadhsiinaysaa ama la laciifinayey awooddii maadaamaan takaafuu ku jirinna oo ayna awooddu isu dheeli tirayna waa in la sameeyaa inay dadku isqarxiyaan oo marba markaa inaan fidaa'iya oo nafta soo xidhay oo isqarxiyo la helo iyo yacni markaa gaalada iyo muslimiinta iyagoo isku markaa dhex jira in laysla qarxiyo oo tareennada ay wada raacayaan iyo diyaaradaha ay wada raacayaan iyo maraakiibta ay wada raacayaan iyo baayac mushtark iyo meelaha lagu wada jire saxmaddii laysku dhex jiro mar keliya waa in markaa laga dhex qarxaa si dhaqaaluhu u baaba'o si argagax u galo si ay u laciifaan si dad muhiima marka ay u dhintaan ujeeddada ay sheegayaan waxay tilmaamayaan ujeeddo wanaagsan inay uga jeedaan bay sheegayaan laakiin waddaday u mareen maxay tahay wasiila muxarama am wasiila mubaaxa ma waddo bannaanoo sharcigu banneeyaa mise waa waddo aanu sharcigu bannayn waa ta labaad waa waddo shareecadu aynay bannaynin mar haddii waddo shareecadu aynay bannayn ay tahay in la sameeyaa ma bannaano walow ujeeddo wanaagsanba ha laga yeeshee haddaan lagu dhaqmayn miikaafiili alyahuudi qaacidadiisii ahayd alghaayatu alxasana tubariru alwasiila waxaana waajiba sharciga in la raaco wixii sharciga khilaafsanna in la radiyo laga tagaa waajiba man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun amsilada baabkaa laga tusaalayn karaa waa badan tahay ta labaad waxaa loo shardiyaa wasiilada maqsuudka looga jeedo waa inay geyaysiinaysaayoo keensanaysaa ee wasiilada haba looga jeedo maqsuudkaa inay ku gaadhsiisee haddaynay keensanaynin oo maqsuudkaasi aanu ka dhalanayn wasiiladaas idan wasiiladaasaan u samaynaya iyaduna ma suuragal aha masalan dadka qaarkood markay wasaa'isha qaar samaynayaan waxay odhanayaan waxaan uga jeednaa ujeeddada caynkaasaan uga jeednaa laakiin waxaa la odhanayaa haadihi lwasiila hal tu'addii ilaa hada almaqsuud maqsuudkaa ma geyaysiinaysaayoo ma keensanaysaa mise ma keensanayso haddaynay keensanayn wasiiladan maqsuudkaa daraaddii baan u samaynayaa ma suuragal ah cala sabiili misaal masalan dadka qaarkood marka la yidhaahdo maxaa u samaynaysaan ururadan badan ee aa kala duduwan ee aad samaysateen ee muslimiintii kala kaxaynaysa waxay odhanayaan waxaan uga jeednaa alwaajib alkabiir inaannu la nimaadno alkhilaafa alislaamiya inaannu xaqiijinno ayaannu rabnaa waddadanna taasaannu ku gaadhaynaa waxaa markaa imanaysaa wasiiladani ma keensanaysaa in la helo muslimiintu si guud inay isugu duubnaato oo markaa ay noqoto mid keliya oo khilaafo lagu helo dariiqani ma yahay dariiq xaqiijinaya waajibkaas mise ma aha ta kale isagu mutacayin ma u yahayo ka keliya lagu heli karaa kaasun ma yahay mise wasiilo kaleba waa ku suuragal taas iyadaa ah waxay tahay jawaabtu dariiqani mutacayinu ma aha oo waxa markaa la odhanaayo maqsuudkaasaa lagu samaynaya inay mutacayin u noqotaa ee eh, haddaynay mutacayin u ahayn yacni baabkan ma soo gelayso qaacidadan marka aynu sheegnay calaa kulli xaal alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid yacni mid markaa sharciyaynaysa ma aha tafriiqa muslimiinta la kala farqinaayo la kala kaxaynayo oo kooxa iyo firaq markaa loo qaybinayo taasina waxa weeye dacfi iyo taagdarray sababaysaa sida qur'aankaba laynoogu tilmaamay walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum sidee laysu odhanayaa yacni marka awooddiiyo riixdii muslimiinta lagu helayaa see laysu odhanaya iyadoo allah uu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum allah waxaa buu sheegay in awooddu ku tegayso dacfi marka uu ku imanaayo iyo taagdarro waxaana waajib ah dee in asalkii loo noqdo calaykum bilamri alawal sida nebiguba sala allahu alayh wasallam xadiidka ku yidhi waxaa laasimtaan arrinkii hore marka tafriiqa caynkaa la samaynaya haddii khayr ku jiri lahaa horaa loo samayn lahaa qarniga afar iyo tobnaad ka horna lama arag asheekh cabdulmuxsin cabbaad waa ka odhanaya waa waliidatu alqarni alraabic cashar qarniga afariyo tobnaad waa wax dhashay wixii qarnigii afar iyo tobnaad ka horreeyey waxay ahayd fii xukmi almayit waxaan jirin ayay ahayd low kaana khayran la sabaquuna ilay muslimiintu inay qaybsamaan oo khilaafatulcudma la waayo waa horay soo baxday oo ay dhacday ashyaada noocaasana may samayn waxaynu garan karnaa xataa qarniyadii khayrka lahaa qaarkood oo qarnigii saddexaad iyo quruuntii ka dambaysayba yacni khilaafa shaamila caamma may jiri jirin inqisaamkiiyo qaybsanku mar hore ayuu soo baxay haddana waxa weeye yaday caynkaas tahay waajibka wixii mustataaca in la sameeyo weeye waxaan mustataac ahaynna laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura ku iman doontaa almuhim qaacidadan masaa'il badan ayaa markaa hoos imanaysa furuuc fara badanna waa leedahay wallaahu aclam